waa maxay waa muslim dhe waa yahay may waa gaal kufrun duuna kufri sheekh ya akhi waa ku sidee ahar baa yaalla haabit can ibni cabaas ayib waxaanu isku idan tafsiirkana loola laabto calaa curfi salaf saalix iyo tafsiirkooda ibn cabaas baa fasiray xabru hadi lumma wa marka kufrun duuna kufri weligiiba may ictiqaad hadduu raaca baa lagu leehay annaga kufrun duuna kufrin baan haynaa maya waxaa lagu ijmaacay hee nin walbo shay xaaraama ah oon bannaanayn bannaysta ictiqaadan waa istixlaa inuu gaaloobahayo waxaan leenaha waa masaa'il kalen xukumka ahayn masalat alxaakimiya kufrun duna kufr wayajuuzu waxaa bannaan takhsiisu lcumuum bilqaraa'ini wa aahaari salaf hawlaha kale waxay istixlaalkii hawlaha waxay khuseeyaan baan leenahay e waxaan xaakimiyo xukum ahayn amaa masaladan amaamuka annasa sariix kufrun duuna kufr fama jawaabuka calى hadihi shubha yakunu jawaabna calى shubhatika alba'isa daa'ica yani dadku in las wereeriya ma aha sheekh dhan kale haddii loo dhigo waxaan leenahay shay kasta miisaankiisa aynu saaro waxaanu leenahay waa tafsiir ibn cabaas waa yahay walaysa sabab nuzuul uu sheegayna ma aha xadiidna ma aha mujarad qowlu saxaabiyin oo istimbaai ah calaa kalaamin fii sixati hada alahari canhu oo sida loo badan inay daciif tahay ah inkastoo ibnuqayim iyo rag kale ay ijmac soo guuray inay ka sugan tahay laakiin sida raajixa ah kama sugno weedha ah kufrun duuna kufri ah alfaad kalaa ka sugan weedhaasi waa waa maqtuuca weeye kama sugan ibn cabaas weedho kalaa ka sugan sida raajix ah si kastaba noqotee waxaan leenahay waa mujarad tafsiir iyo istinbaad saxaabi waxaan leenaha waa tafsiirka saxaabi iyo istinbaadkiisu waan qaadanaynaa maa lam yukhaalif daahir alkhabari wa daahir alaaya hadii waaxida wa tafsiiru bni cabaas waa mukhaalif lidaahiri kitaab illahi subxaanahu wa tacaala maxaa yeele aayaad o dhan siyaaqeeda suurat lmaa-id o dhan akri kufri akbaraa laga hadlahaya sidiisuba min albidaaya ila nihaaya suuradda dhan siyaaqeed o dhan bay ku socotaba saas wey midda labaad waxaan leenahay ibnu cabaas tafsiirkiisu waa tafsir lagu khilaafay khaalafahu man huwa afqahu minhu wa akbar ayib taa waa mid eh, jawaabta saddexaad waxaan leenahay mujarad qowl saxaabi falaysa bixuja cinda jumhuur salaf cinda jumhuur ahli cilmi xuja ma ahaba jawaabta afraad waxaan leenahay waxaan ku xambaaraynaa fii waaqicihi wa qadiyatihi hawlihii xilligaa jiray maxaa jiray khawaarij waxay yidhahdeen qudaadii reer bani umayo iyo reer bani alcabaas iyo xataa mucaawiye iyo cali iyo saxaabadii dambeba waxay yidhaahdeen gaalo weey maxaa jira xakamu bikayri maa anzala allah war waa idin sidee niman qudaada oo saxaabaa oo culamo ahlu khayr oo diinta ku dhaqmahaya culummadii qaybo ka mid ah ama qudaadii qaybo ka mid ah ijtihaadaad iyo jus-iyaad ay ku khaldameen ama shahwo ay qaaday bay khawaarijada ku takfiirin jireen hada huwa takfiiru lkhawaarij fii curfi salab ay ku galeen masalatu lxaakimiya khad ay ku galeen alkhawaarij way asiibeen inay yidhaahdeen kitaabka rabbi oo laga tagay waa lagu gaaloobi way asiibeen fii qowlihim in alxukmu ila lilah shicaarka inay kor u qaadeen qad asaabu inay weedha ku dhawaaqeen qad asaabu inay takfiiriyeen ninka ilaahay sharcigiisa sharcan kaan wax ku maamula qad asaabu laakinahum akhta'uu fii tanziiliha aayadaha in la dejiyo oo meelaheedii la dhigay ku khaldameen waxaan waa maxay baad tiri waa biyan ku idhi yaa iskale wadaadka le cabo haddaan sheekh mumin udhibi ka war yani loomaku talagelin wey inaad wax ku fahantaan maa raba khawaarij board bay qaadeen ay yidhahdeen alxukmu ila lilah ninkii muxuu ahaayey sharciga ilahay intuu ka tago sharciga kala qaato waa gaal kitaabaan kitaabka rabbi ee ninka ummadda ku maqla kaafir bilah qad asaabu laakiin kaan sheegaynay waa yidhahdeen waa cali bay yidhahdeen waad khaldanteen baan idhi hadday laakiin saari lahaayeen dadkii mudnaa maxaan dhihi lahayn way asiibeen taxqiiqulmanaad bay ku gafeen xukumka ay sheegeen ee tandiirka ahaa inay tadbiiqiyeen oo meel aan lahayn ay saareen bay ku khaldameen wa kadalika naquul kufrun duuna kufr kor baad u qaadeen wadaada allow markaas waxaad ah. waxaad ku dhejiseen niman sharcigeeda bedelay oo ka tegey oo qawaaniin ee dasaatiir ku bedelay babaad ku dhejiseenba haddii laakiin aad saari lahaydeen alqaadi alislaami aladii yaxkuma bilkitaabi wa sunna laakinahu xaaba aw irtasha fi bacdi almasaa'il qadiya juziya mucayana ninka qaadiga ah, ma axkaam caam u xukumaa qadaaya juz u ukuma xaakim loo keenay masala maanta khaas ah wuu dhammayn tukaa loo keen laakiin nidaamka caamkay meesha u yaalla bulshada soomaaliyeed ama bulshada carabeed ama muslimiin o dhan ba u yaalla waa macay kitaab qur-aan ba u yaalla war ninkan haddaan ku hadlayno kiibuu riixayba nidaamka caamkaabuu bedelay wuxuu ku bedelay bainalcourt dastuur qaanuun u barlamaan dejiyey qadaayaadkii juz-iga loo keena karu ka baarhaya nidaamka caamkana waa dastuur asaga midka loo laabanaya marjiciyadana waa dastuur alladii yukharaj minhu alqadaya aljuziya waa dastuur yani laba arrimood kala duwan soo maa ah culama allahi mise waa isku baab meyti laskuma qasay meytiyan lasku qasay ayib akara min arba sabcati awjuh bay culamadu kaga jawaabaan xadiidkan aharkan ibn cabaasle la gooyey ee meelun lahayn lagu caamiyey way fara badan tahay nin walba meel u in lagu caamay baryahan waa iska badatay ayb ahlu sunna waljama ayaad ku caamiseen hadda mushrikii asoomaaliyiin mushrikuuntii soomaaliyeed ahlu sunna waljamaaca murtadiinta waxaad ku caamiseen xukuuma islaamiya ayib wadaadihii halgamaya mujaahidiinta khawaarij baad ku caamiseen takfiiriyiin ayib almurjia alnizaamiya alkhudlaaniya alxukuumiya ataaquutiya ee dacsi ee koolba isku noqday andimada taaquudka maan duda ka jir asalafiya alxaqa almaxda ayib ninka munhazimka ee daciifka ee muxuu ahay khawaarka ah ee sakaraadka xakiim xakiim hadi lumma muxanag rugcadaa weeye ayib fuliga hadkaroga keliya weynaha ah waa nin maslaxada yaqaano aad iyo aad u qiimo badan wey khabiir wey cabqari ma allah alasmaa musiibo wey sheekh hawsha adaa la iskaga ilaaliyo dadkaan ummadda diinta islamka la dabamarin ayib faama ida kana waliyu lmri yastakhrij min alcumaali ma yuriidu an yakhtasa bihi huwa wadawihi falaa yanbagii icaanatuhu icaanatu waaxidin minhuma waa inaga soo maray tiibuu shaqo soo hadlayay faama ida kana waliyu lamr ninka waliyu amriga hadduu yahay yastakhriju mid kala soo baxaya min alcumaali cumaasha xaggooda maa yuriidu wuxuu doonaya an yakhtasa inuu la gooni noqdo huwa asaga iyo yakhtasu bihi huwa wadawihi iyo saaxiibadii dawihi waa asxaabtiisa weeye falaa yanbagii ma haboono icaanatu waaxidin minhuma min alcumaali walwulaati wey dadka xoolaha laga soo qaado oo dulmiga ha laga soo celiyo oo waxay qaateen halaga soo celi garanay dadka khayrkaa doona ha lagu caawiyo waynu garanay laakiin hadduu ninkan caamilka ah iyo waliul amriguba xoolihii ay ummadda ka soo qaadeen iyo madaalimtay soo celiyeen ayagu ay cunhayaan oo keligood isku ekaysan hayaan la kaalmayn mahayo dhaalimiin wey mogta ayib waxaa loogu talagalay inaad ninkan dhaalimka xoolaha ka soo celiso ood madluumki siiso inaad ammaanadii la dhacay soo celiso ood ninkii laga dhacay ku soo celiso ummaddii in cadli lagu maamulaya sinaan laakiin haddaad adugu intaad soo dhacdo aada ummaddii uge ugeyn maysa adiga ad isticmaalayso maxaan leenahay waa dhaalim ninkaa loo kaalmayn maayo id kullu minhumaa aalimun minhum min alcaami wlwaali waa aalim ka lisin saraqa min lisin ayib waa tug tug wax ka xaday tug baa alaab xaday tug kala kasii xaday kii hore waa tug oo markaynu hole gacantan la kacayno kii dambe seexayna waa tug kale waa saari ka xaday isku dembi wey waa laba aasimiin ayib ninkii hore dhacay waa tug baan leenahay oo xoolahan dhunsaday caamilkan iyo waaliga ka soo qaaday ee ka soo celiyeyna maxaynu leenahay asna waxaa weeye daalim labaad id kullu minhumaa aalim ka saariqin ka lisin saraqa min lis wa ka daa'ifatayni bay la toon yihiin laba kooxoodo almuqtatilatayni ku dagaalamay calaa casabiyatin qabyaaladiyo iyo wa ri'aasatin kursi isku haya walaa yaxilu ama banaan lirajuli muslim weeye an yakuuna inuu noqdo cawnan calaa dulmin faina tacaawuna nawcaan hadi qaacida qaacida shariifa cadiimat nafci wey qaacidadan qaacida muhima u sheekh ka hadlayo labada kooxood ee dagaalamahaya calaa casabiyatin wa ri'aasatin waa laba daalim wey labadaa daalim haddii waaa dadan labaduba madax jabin karin oda labaduba ka shaqayn karin banaanka ka marayso laakiin inaad ka qayb qaato laguma ogol walaa yaxilu lirajuli an yakuuna inuu ahaado cawnan kaalma noqdo calaa dulmin ma banaano faina tacaawuna nawcaan iskaalmaysigu iyo iskaashigu iyo iscaawimaadu waa laba qaybood alwal tacaawun cala albiri wاtaqwa min aljihaadi wa iqaamati اlxuduudi wa istifaa'i اlxuquuqi wa icطaa'i اlmustaxiqiin oo fiirso iskaalmayso laisu kaalmaysto cala albiri wاtaqwa shay kastoo diina ama wanaag ah dersi la bixin ba allah ka dhigo cashir la qadaan ba allah ka dhigo salaad la tukan ba allah ka dhigay kaalmay u baahan tahay ambiyaa u baahatay in la garab istaago cuduud iyo garab nabiyullaahi muusa rabbigii baryay ayib waxaa lii marka u kaadiba lacagta u dhig sanashudu cadudaka biakhiik garabkaadii cuudaada waxaanu ku xoojin walaalka haaruun ushdud bihi azri ilahi buu ka baryay ayib waxaa weeyaan laabudda min tacaawun waxaan leenahay hala midoobo oo itixaad baan u baahan nahay haddii itixaad la waayo oo la midoobi waayo ha la tacaawunaan leenahay haddii la tacaawuni waayo yaan la taqaatulin baan leenahay waxba sibes bay dhaantaa maogta war hal lamid waa la isku yimaado far keliya hal noqo cadowgeyna waa waaxid reer galbeed iyo reer yurub iyo afaariqa nasaara alaxbaash iyo kulligood gaalo oo dhanba maanta waa inoo dhilqaadeen kuwa dariskeenna kuwaynu dhex joogno kuwa inaga maqan waxoo dhanba tareenkii maraykan bay raaceen nin si sira kuu dila iyo nin kuu saafsaafa iyo ninku sinsaareeyaba hawshu waa iska caddahay muran malaa taasi hadday marka gaala inoo midowday waxaa waajiba inaynu midowno qabla xataa midoog waajib diinu ahaa licajzin minaa ama dacfi kaloo yimid ama maqaadiir rabbaani ah baynu la midoobi weynay inaanu tacaawunno wixii wanaagee diin ah waajib ina saaran wey haddii itixaad iyo tacaawun la waayay inaynu isbaadbaadin oon taqaatul dhicin waajib saddexaad wey yani dhibkayna haystay ka mid tahay la itixaad wala tacaawun walaa muxuu ahaaye cadam taqatul hadda maxaynu taagannahay inaanu isbaabi'ino mujaahidiinta ciraaq yaa lagu baabi'iyey kuwa islaam sheeganayo saxawaad la sheegtay oo ahlu sunna alcarab sheegtay baa lagu baabaashay marka mujaahidiinta meesha laga saarayba ayagana meesha laga saaray xagee ku dambeeya awe saxawaadka carbeed awe caraba sunna awe kuma taqan waa doqome ee mustahabiin waxba aan fahmaynin ba ahay gaalama yaqaana war gaalku wuxuu kugu fali intuu xabagta kugu goosanhayo u dheer oo fool xun oo leexleexsan oo qalloocsan baad soo qaadan war maxaad ku fali iska daaya dih xabag dheer oo meel xagga ku tala socota markaad ku goosatay kuusoo dhacdood qaadata usha aggeed maxaad samayn usha ul ugu fool xun ee ugu dheer ee ugu qalqaloocsan baad soo qaadan waxaad hesho xabagtaad kusoo ridan markaad xabagti hesho ayadii waxaa laga tuurahayaa mxuu ahay <laughs> meel baas baa laga tuura nafsa shay wey muslimka maanta jooga gaalku xabagtu ku goostaa ama awrku ku kacsadaa kadib markuu dansa gaadha waa tuuraa macnaha in la fahmo wey qolya hadda marka eh, harti iyo absamo ah oo absamo u badan baa kenya laga diyaarinhayaa in lagu baabi'iyo wadaadaha islaamkae jooga jubbooyinka kadibna aanu ka aasano jubbaland ay ku midoobeen harti iyo muxuu ahay absame iyo in maraxaanoo mal good galay iyo muxuu ahay eh, in yaroo hawiyo ayagoon aan badnayn eh, baajuun aan fara badnayn cawramale iyo soo ururi gaal jecel intaas oo borty five ah meesha annagaa four ah inta kale pointy five dawlad sheekh muumin soo socoto oo hadda la karin way socotaa mashruuca asaga hawsha waa diyaar etoobiya iyo kenya iyo muxuu ahaaye tuugti soomaaliya iyo murtadiinta iyo khawaanado dhan baa ka shaqaynhaya mashruucu socdo wey ilan somalilan baad kasoo bilawdeen puntland galmudugland maxay ahayd suufiyaland isogama jirin isaguna isoo isla galmudug wey isaguna isla galmudug ba ahay way soo socotay kadib in yaroo xamar ku taalla oo sharif laan la yihahdo sharif laan ayib hadda waxaa soo socda mxuu ahaayey jubbaland way socotaa hawsheedii nairobi baa loo fadhiyaa waa la cunaa waa loo qayilaa way socotaa waa ognahay wax dheelliela ma ah kooxdii wadaadahee dagaalamay labada wadaadahee dagaalamay ilaan koox baa laga adkaada rag hadduu dagaalamay koox baa laga adkaada qasab wey taas geedka raggaadu fooda isgelino in baa jabi waa naadir in garbadhac la noqdo intii la isceshado aad ku neeftirtaan oo kala fadhisataan way waa naadir wey nin unbaa la jiidaa kooxdii la shiiday ee laga adkaaday ee weliba qoyskii absoon u badnayd baa hadda kenya in badan oo ka mid a joogo hawlihii diyaarinhaya waxaa musiibo anu la yaabo o qariibsaday wadaad kasta marka laga adkaado muxuu gaalo ugu galaa in la ma aha wa ninkan muslimkee walaalkaa ee dagaalanteena kugu khaldamay haddii aada iska celin weyday oo markaa asagoo ama mutaawil ha noqdo ama ha ku dulmo ama jiha sharciga asagoo aaminsanaadee aada fooda isgelisana uu kaa adkaado inaad ka cararto war la garta wey inaad gacmaha soo saarato muxuu ahay madaxa tira warwaan toobadkan iska keydaan war la garta wey inaad kenyaba iska soo galo iska joogto carurta dhaqata war la garta wey laakiin inaad gaal u gasho odaad say gaal ku jabiso diintee qabta maxaa isdoorisaan fajistayaasha soomaaliyeed s b m iyo muxuu ahaa s d lf iyo balaayadii s s esti badnayd ee gaalo soomaliya ku baabiin jirta maaa isdoorisaan nimanka soomaliya markay ku xanaaqaan baa gaalo u geli jiray ee soo raaci jiray waddan ku baabi'iye ku dumiyey maxaa isdoorisaan adugu haddii markaad laba wadaada herdamaan baa gaalo u gelayso ood gaal soo kaxaysan adiya muxuu ahaayey janaraal dostom iyo nuur almaliki iyo abu maazin cabbaas ayib alcabaas fi wujuhi alcarab walbasim fi wujuhi israa'iil siduu sheekh sheegay mxuu ahaaye sheekh mxuu ahay abdalla mxuu ahaaye cabdalla nafisi wuxuu ihi abu mazin hada wuxuu cabaas bay leedaha waa cabuus weeye weje kuulsan oo qabiid ah cindamaa yukhaatib alcarab walmuslimiin basim farxaan buuri cindamaa yukhaatib alyahuuda wanasaara si fiican buu hawsha sheekh ugu habsaday khayr allah siiyo haddii nin walba marka laga taagroonaado ama laga tugtugroonaado uu gaala u geli oo muslimiinta ku baabi'in tuugti kale ee soomaaliyeed ee jaraanlaha iyo kornaylaha ee ummadda somaali baabi'iyey ee axmaar iyo gaala ku baaba'shay maxaa isdoorisaan adiga geed iyo cabdullahi maxaa isdoorisaan adiga shariif iyo janaqo maxaa isdoorisaan bal ii sheeg mise inaad reer hebeltamaad ku badbaadi isku xugum wey kulligood kulligood waa isku xugum ninkii axmaaro iyo gaalo iyo maraykan iyo reer yurub iyo kenya intuu kaxeeya muslimiin ku waxyeeleeya waa kaafir bilahi alcadid murtadun xalaal dami walmaal yuqtalu fi lxilli wlxaram hawsha aadaa la iskaga ilaaliy musiiba ina haysata wey nin walbo la riixaba axmaarun bu ugalahaya mushrikiintii qubuuriyiinta samatriya yaa tihin dhusamarib joogtaa tihin haddii lagaa adkaada beel dhan baad ka dhalato ab somalia iyadoo ballaarane maama aad etoobiya iska aadid somalia gabdeed aadid ama aad jubbooyinka iska dhex joogtid ama aad kenya kamaandha ka qaadatid maxaa dhigo jira sheekh ama aada sabirtid waxaanu samayna ma dhaqaan sheekh nin waliba markii la riixaba gaal u galahaya nasal llahi salaam ya saas marxaba sheekh anu xugum khaasa weli ma ridin ninkii waan qaydo waxaa ninkii gaala kaxeeya muslimiin ku baabiya weli xugum anu maana saarin hawshaan xukumay waa dambaysaa ayb ninka asagoo aan gaala isu dhiibin gaalla muslim ku yeeli anugu kama hadlayn dadkaan ka hadlay anugu waan aqaanaa iyaguna waa is yaqaanaan waanu iska warqabnaa ahla waan nahay ayb <clears throat> fa ina tacaawuna nawcaan tacaawunku waa laba qaybood alwalu tacaawun cala albiri wataqwa min aljihaadi wa iqaamat alxuduud in laisu kaalmaysto biriga ee samafalka iyo alla kacabsiga iyo jihaad biriga ee taqwa waa meel jihaadi ku bayaansan wa iqaamat alxuduud xuduudda in la oogo baryahan waa laisku dacadeeyaaba xadka oo la ogaa laisku dacaayadayn oo lagugu geli iska badaan lasu kaalmayste waaba lagugu naqdinba ayb ishaacaadkii dacaayadii mxuu ahay janday fareser mi ahayd shaydaantii afrikaanka ahayd sakaraadka ahayd dacaayaadkeedii ay caalamka u qaybinaysaybaa baryahan qaarkood maraakijteeni iyo masaajidin laga qaybiyaa waagi hore ishaacaadka iyo dacaayadda mujaahidiintii wadaadu suuqay ooli jirtay iyo fadhi iyo meelaha shaha lagu cabi maqaaxyaha iyo taararkay ooli jirtay beryahan waxay tagtay maraakiistii iyo dugsiyadii iyo masaajidii bay gashay yani waa reer baabaa reer jabow yaa kula wey waanu sii baaba'aynaa meelaan u socona ma taqaanid iyo wa iqaamati alxuduudi waistifaa'i alxuquuq iyo xuquuqda in la oofsado xuquuqda in la oofiyo xuquuq waa mid xuquuq nnaas dulmigii xadgudubkii guryihii lakala kala dhacay hantida lakala kala qaatay baabi'i dhacay burburkii wixi o dhan baad soo celinaysa iyo wa icطaa'i lmustaxiqiina qolyaha mudanhayay kaalmada iyo zakada iyo sadaqaadka in la siiyo waxay mudanhayeen fa haadaa tacaawunkaas aynu soo sheegnay kani fa haadaa kan mima amara allahu bihi warasuuluhu ilahay rasuulkiisa waxay ummadda amreen weeye waman amsaka masale aada u qiimo badan buu sheekhu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacala ibnu taymiya cilmina waa siiyey caqli iyo xikmadna rabbi waa siiyey uu iskugu daray ayib waxaad cajabkaysa faqraan soo socota wuxu uhi sheekhu waman amsaka canhu shaygaa waajibka jihaadkii iyo birigii iyo taqwadii iyo xuduudda la oofiyo iyo xuquuqdoo la oofiyo ummadda loo kala qaado iyo dadka baahan oo la caawiyo wax la siiyo waman amsaka canu ruuxii ka joogsada buu ihi can hada tacaawun khashyata an yakuuna inuu noqdo asagoo ka baqaya min acwaani dalamati dalamada kaalmayntooda ee taageerayaashooda qolyaha dalamada ah taageerayaashooda aan ka baqay inaan noqdo aanu dhexgelin mahayaa tiri faqad taraka wuxuu ka tagay fardan cala alcayaan aw cala alkifaaya mutawahiman isagoo ismoodsiiya annahu mutawaricun inuu xalaal meerad yaho fidna ka gaabsanhayo anagu fidnada geli mahayo wamaa akara maxaa ka badan buri sheekhu maa yashtabihu ljubnu wاlfashalu bilwaraci waxaad moodaa in sheku annagana la xisaabtamaay jazahu llahu khayra waraxima allahu caleyh wamaa akara maxaa ka badan buri adduunka markaad joogto muslimiin dhex joogto maa yashtabihu intuu ku darmado ee uu ku dheehmo aljubnu fulaynimadii iyo wlfashalu fashalkii bilwarci waracnimo waan xaaraam yeelan anugu hawshaan ma hubo fitno weeye ugeli geli maayo diintiidaan dhowran hayaa buu kuleeyahay wamaa wamaa bihi ila aljubnu walfashalu walkhawaru walikhfaaq taasaa haya laakiin se iskugu darmadeen id kullu minhumaa kafun wa imsaaq buud fulaynimadu iyo maay fashalku waa wuxuu yihi waa cabsi aadan ku dhiranaynin xaqi waa is ururin aadan dardaraynin gaalkii waa hawshoodan gelaynin wey warcuna waa maxay isna waa imsaaq wey marka jubni iyo khawar iyo fashal baa in badan lagu daraabuuri waracnimo maxayna haya inaga oo fadhiiday naga dhiga intaan baan haysa ayib inaad tiraa waran waan cabsan hayaa waa adag tahay laakiin maxan diin maaha kuma qanacsani xoguu tafraaruq baa jira ma kala midoobaan dhaqaaqa haya hay waag hore way ficnaan baashu intay axmaaro joogtay oo daarood axmaara ay keeneen axmaaradii ay daarood keeneen markii lala jihaadaya baashu jahasecu ahaa axmaaradii hawiye keeneenna he waa in laga fiirsado a bay u baahan tahay laba axmaarayna waynu kadanay <laughs> waa laba gaal laba gaal oo nasaaro ah oo nin waliba cadow muslimiina oo ummadda baabi'iya meeshuu joogana ku baabi'iya markuu tagana u baabi'iya ku baabi'iya ayaa meesha la wada keenay mid waliba wuxuu ku yimid codsi iyo dalab iyo damaanaqaad iyo la shaqayn buu ku yimid midaas u iska so orday ma jirin kii hore waxaa tidhahdeen jihaad iyo halgan weeye somalia o dhan baa dagaalka geliseen kii dambena waxaa tidhahdeen muxuu ahay jihaad ma fidna weeye shil nin ku bixiy aakhara isaga baa tidhahdeen musiibo wey sheekhu wuxuu uhi marka waxaa ninkii ka gaabsada in shaygii waajibka iyo halganka iyo xuduudiya iyo khayrkii uu dadka ku kaalmeeyo ku caawiyo asagoo ka baqahay inuu fitna ku dhaco haadaa wuxuu ihi fitna saaba dhex fadhiya alaa fi lfitnati saqatu waxaa loo yihi ninka amiirka hadduu faasiq ya ama jaa-ir ama faajir ya halala dagaalamo hala raaco waa maxay fujuurkiisa iyo dulmigiisa iyo hawlihiisan waa hawl asaga khusaysa ama waa mas ama mafsada khaasa weeye laakiin islaamka uu difaacayo halganku ku jira khayr weeye anuu khayrkan aan ku kaalmayn sharkiisa hawl iyo taalla ma ah wadaadka soomaalida halgamahaya hadduu khaldamo oo ninaan dil mudnayn uu dilo ijtihaadan wa ta'wiilan ma filayna inay kas u dilahayaan ruux dhigiis u bannaanayn ta'awul baa dhig yaa badan oo adduunka ku badan iyo ijtihaad baa ku badan marna khaldami kara marna asiibi kara anugu haddaanan ku qanacsayn waxyaabuhu sameeyey laakiin halgankiisa kale murtadiinta iyo jawaasiista iyo mushrikiintu hor taagan yahay iyo gaal oo dhan baa maanta u dhiil qaadeen baan ku taageeri oon ku kaalmaynay oon ku garab istaago ugu ducayn maalinkan tamar helan waan la gaashaan qaadi haddaan maal iyo shilin hayana waan la garab istaagay hal hawl waajib hawshii kale anugu ku kaalmayn mahayo ayib waa musiibo dadkii marka waxaa iskaga khaldanba in maslaxadii guud in la wada jiro iyo iyo ijtihaad khaas ah iyo khada gooni ruuxu galay ood ka leexato haddii aad tidhi kismaayaa lagu dagaalamo wadaadihii baa isku laayay xaggana mujaahidiin xaggana eber ba iskaga dhigan kan allahu akbar buu soolaya kana allahu akbar allahu akbar allah ka horgee waa la isbaaba'shay intaan ba inoo xadhig inoogu wareejiya waa harin aan noo caddayn waxa lagu dagaalamay iyo xukumkeeda ninkay u caddaatana hade warkiisa cadaysto ninkay u caddayna hade haka gaabsado laakiin waajibka kalee taagnaa ummaddii gobolihii kale halgankii jihaadkii mutadiintii mushrikiintii miyaynu ka farallaabanayna shareeca inoo duuba horaanba kismaayaad caabudaysay iyo jubbalaana diin maadan wadin orska taban lena horaanba diin maadan wadanina dan khaasaad wadatay oo hadday daarood wax noqdana aad diinta u sacabaysid baad lahayd haddii la tuurana aad kaga tigd baad lahayd oo orad tag laguma baahno ilahay wanaag kaa deeqahaya laakiin hadday diini kugu jirtay miisaan baad saari lahayd reer kismaayakeedu lama laaynina aw ummad badan baa laaya maxaad hor hadda kor u tagi weyse hawagii baan cagta soo marinay abgaale mursadaan soo leefnay xawaadaan meel soo saaray mareexaan baan birtiisa quwaaxno meel dhignay labada qoys ee meeshan u badnaa iyo soomaalida kale markaanu fara saaray maxaa kor ugu boodaysaa kuwa kale ayagu maxay ahaayeen balaaya ahaayeen in la xisaabtamo way fiican tahay haddaan mandiq qabiila lagu xisaabtamayni mid ha ah lagu xisaabtamo bal balka dinamiska saare hawshan haddii la fahmi waayo ama caddaan weyda ama ay khaldan tahay bal inta kale wanaagsan aana u dhilqaado waddankay wadaadaha joogaan xisbiga iyo shabaabkuba marka kismaayo loo firay maxay dhan tahay cushur ma dhan tahay mise tobankiiba hal ma dhan tahay mise tobankiiba hal waa ka yarta tobankiiba hal ka soo qaad ama tobankiiba labo ka soo qaad tobankiiba saddex ka soo qaad toddobada kale ee wanaagu ka socdo maan ummadda ukhidmo ina wax ka qayb qaadano taageero yani wixii waa wax la yaabta wey waqtiga iga dhamaaday miya intaani ha la hayo oo warkan asaga ah muxuu ah faqad taraka fardan cala alacyaani aw cala alkifaayati mutawahiman asagoo moodahaya annahu mutawaricun wamaa aktara maxaa ka badan maa yajtabi intu ku darmado aljubnu walfashlu bilwaraci id kullu minhumaa kafun wa imsaak qolihii jadiid maxay yidhahdeen waagii soomaalia la baabi'inayo hore ee soomaali islaynaysay ninety sixkii ninety fivekii iyo ninety fourki iyo weli wadaadduhu meelo ay joogjoogeen oy axmaaradu geda soo gashay waan dhagaystay dhagayaan ku dhagaystay waxayna loo dhaqaaqi mahayo meesha la yihahda gedo waxaa ku dagaalamhaya s n f oo axmaar la socoto iyo wadaadda itixaada ku dagaalamhayo haye fitno wey goormay marka waajib baa layidhi in axmaar lala dagaalamo afgoy markay soo gaadhaan hukusinaynaabo wadaadka sidaa yidhi wuu joogaa haddaa la ii inuu nairobi soo gala wuu joogaa anaana dhegahaya ku dhegaystay afkooda soo gaadha way timi ayao socoto xamar bay degtay somaliland buu cararay iyo puntland aduu miisaan waa yahay warba nimankan xamara soo kaxaystee snf marexaanba ha ahaadeen ee waalada muslimiinta ahaa ee ahlu tawxiidka baabi'inaya ee taangiga marinhaya ee bebega jiirsiinhaya axmar ayib gabdhaha reer bayl asfar ee qurquruxsana cadcadee dahabka aadmad markaan arko inaan rafaado on ku dhexdhacan ka baqi buui fidnaha igu ridin yaana zinaysanin iga dah jihaadka buui ilaahay baa ka jawaabay muxuu idhi alaa fi lfitnati saqatu shahwadaas iyo shubadaa bilaashka inay waajib diina oo jihaada kaa hor istaagto baa fidna ah inaad xaqi iyo diinti ku sheegta fidnaa fidna ah inaad xuduudda oofin weydaa fidna ah inaad ahlu tawxiid waljihaad dacayaysaa fidna ah in meesha duciya garab lagaa doonaya dacaayad iyo weerar iyo dhabar jebin alla timaadaa fidnaada bilahi tawfiiq bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray e, tacaawunkii uu shalay sheekhu ka hadlay raxmat ullahi tacaala caleyh fasalkii ku saabsanaa <clears throat> masaariftii iyo amwaashii meesha lagu bixin lahaa ayuu sheekhu soo waday wuxuuna kasoo hadlay tacaawunkuna laba qeybood ee qeybna atacaawun cala albiri waltaqwa min aljihaadi wa iqaamati alxuduudi wa istifaa'i alxuquuq wa ictaa'i almustaxiqiin fahada mima amara allahu bihi warasuuluhu waman amsaka canhu khashyata an yakuuna min acwaani aldalama faqad taraka fardan cala alacyaani aw cala alkifaayati mutawahiman anahu mutawaricun wama akara maa yashtabihu aljubnu walfashalu bilwaraci id kullu minhumaa kafun waimsaak faqradaasaa shalay inoo dambeysay sheekhu marwuxuu yihi wathaani nooca labaad ee tacaawunka ah tacaawunun cala alitmi waalcudwaan waa isu kaalmaysi laisu kaalmaysto dembiga iyo xadgudubka laisugu kaalmeeyo cudwaanku waa nooc min alitmi laakiin wixii markaa fii xuquuqi innaasi waalaakhariin ku saabsan ayaa loo badan yahay kalicaanati icaanati isu kaalmayn laiskugu kaalmeeyo calaa adamin macsuumin dhiig macsuum ah daadintii oo ruuxa ugu kaalmayso haddee ma banaana tacaawunkaasi xaaraan weeye aw akhdi maalin ama maal qaadidii maqsuubin la dhachayo oo la boolyanhayo aad u kaalmayso aw darbi man laa yastaxiqu darba iyo garaacitaan la garaaco ruuxaan mudanin in la garaaco oo dhib loo geysto iyo wanaxwi dalika wixii lamida ah. taa asagaa wixii lamida ah. fa hada aladii xaramahu llahu warasuuluhu midkaas weeye tacaawunka ilaah rasuulkiisu ay xarimeen een bannaanayn ee inaad ka qayb qaadato aysan kuu bannaanayn amaa wixii khayr iyo diine wanaag ah in markaas laisu kaalmayso laisu garab istaago laisu kaashado waajib diini ah weeye ilaahiyna subxaanahu wa taala ka yahay sharciguna ammaanay nacam saa si kastaba noqote way nacam yani waa waa arar hadalka horaa lagaga baxaya faasil ahaan baa loo isticmaala haada iyo nacam iyo hadalka horaa intaa lagu xidhaya kadibna istinaag yar iyo tafsiil baa daba yaalla ida kaanat اlamwaalu qad ukhidat bgayri xaqin waqad tacadara radduha ilى asxaabiha kakaiiri min alamwaali sulطaaniyati falicaanatu calى sarfi hadi اlamwaali fi masalix اlmuslimiina kasidaadi thuguur wanafaqat اlmuqaatila wanaxwu dalika min alicaanati cala albira wataqwa iyadoo la yidhi hantida iyo maalka lagu qaadanayo calaa dulmin ama la boolyanayo ama la dhachayo kama qeyb qaadan kartid la yidhi haddana asalkii maalkii hadduu xaraan ahaa faida qad faidaa kaanat alamwaalu qad ukhidat hadday xooluu yihiin kuwa lagu soo qaatay bigayri xaqin wajhan bannaanayn waj xaaraan oon bannaanayn baa xoolaha lagu soo qaaday marka hore iyo asalka hore waqad tacadara uu suurogeli waayey radduha celinteedii loo celiyo xoolihii ilaa asxaabiha asxaabta iska lahaydoo ninkii baa la waayey waaridkii baa la waayey ninkii laga dhacay baa la waayey lama hayo qaraabadiisi lama hayo warasadiisi lama hayo meeluu ku dambeeyey la garan maayo jaan iyo cidhi meeluu dhigay ka kahiirin sida in badanoo min awaali min al amwaali sultaaniya xoolaha dowladda ka mid a ah xoolaha dowladda in badan oo ka mid a ah meelay ka yimaadeen iyo meel laga soo qaaday midna lama yaqaan waana yaallaan haddee dhihi mayno maadaama aan la garanayn xaalkooda siduu yahay intaasaan ku dayan la odhan maayo falicaanatu isugu kaalmayn laisugu kaalmeeyo calaa sarfi hadi alamwaal xoolahan ayagaa in lagu bixiyo fii masaalixi almuslimiin masaalixda iyo danaha muslimiinta ka sidaadi thuquuri sida furuntaoo kaleo la awdo furuntaa la geynhaya ciidanka dagaalamaya ee muslimiinta difaaca haya ee jiidda hore iyo aagga hore joogaa biil iyo raashin looga dhigay iyo muxuu ahayey nafaqa looga dhigahaya saanad iyo hubbaa loogu iibin dayib hantidii marka asalkeedii meel laga keenay la garan waayey intii meel layska iska tuuri lahaa ee laodhan lahaa loo dhowaan mahayo danaha muslimiinta lagu bixin iyo masaalixda guud ee caamka ah iyo wa nafaqati almuqaatila wadaadaha dagaalamaya biilkoodii iyo masruufkoodii baa laga dhigaya saanadoodii iyo wa naxwi daalika iyo kaa wixii lamid aho min alicaanati isugu kaalmayna cala albiri wataqwa agoontaa la siino abnaa-u sabiilka laga muxuu ahayey nafaqayno muxuu aha waxaa weeyaan wax kastoo la qaban karaba waa lagu qabanaya oo wej bannaan ah oo xalaal ah ayib id ilwaajib wuxuu yihi sheekhu cala sulطaani fi hadi اlamwaali ida lam yumkin macrifatu asxaabiha waraddiha calayhim waradduha calayhim walaa calaa warahatihim an yasrifaha maca atawbati in kana huwa الظaalim ila masaalix اlmuslimiin war cad weeye sheekhu marka wuxuu ihi ninka suldaanka idilwaajib ciladu ama sababku waxaa weeye waxaynu ognahay mataafku nihaayadu waajibka calaa sultaani saaran ninka mas-uulka ah fii hadii lamwaal xoolahan la garan waayey meel laga keenay yacni inay dulmi lagu soo qaataa la ogyahay laakiin usuushi lahayd iyo asxaabtii mudnayd iyo dadkii laha lama yaqaan xoolahaasi marka waajib waxaa ku ah ninka suldaanka ah idaa lam yumkin hadduu suurogeli waayo hadduuna suurogeliyin macrifatu asxaabiha dadkii lahaa ee mulkiga u lahaa ama laga soo booliyada ama laga khayaamay garashadoodii hadday suuro gawleyo iyo waradduhaa in loo celiyo xoolihii calayhim calaa asxaabi alamwaal walaa calaa waraatatihimba ninkii maaliga haddii la garan waayo laakiin waaridkiisi iyo wiilkiisi aabihii walaalkii la helo hadda waa khayr an yasrifaha inuu meeshaa ku bixiyo waxaa waajib inuu ku bixiyo ilaa masaalix lmuslimiin an yasrifahaa ilaa masaalix lmuslimiin wey maca tawbati toobadkeen lala qabo asaga uu toobadkeen hayo in kaana huwa aalim sultaanku asagu hadduu yahay daalimka xoolaha soo dhacay marka horeba waagii hore marka uu gebi dhacahayay ama uusan jagadan weyn qabanin xooluhu soo dhacay ahay ciduu ka qaaday iyo midna ma garanayo marka waxaa laga rabaa xoolihii inuu ku celiyo dadka iska lahaa hadduu garan waayo masaalixda muslimiinta guud ee asagaa ka baxsan en shuqul ku lahayn ayuu ku bixinayaa hada qowlu jumhuuri اlculamaai ka maalikin wa abi xaniifata wa axmed wahuwa manquulu can hayri waaxidi min asaxaaba wacalaa dalika dalat idilaalau sharciyatu kama huwa mawsuuطu fi mowdicin aakhar buu sheekhu yidhi raxmat ullahi tacala caleyh in xoolaha la garan waayo asxaabtoodii iyo dadkii lahaa iyo ciddii mudatay la garan waayey ee mucayanka ahaa ee khaaskaa marka la garan waayey intii la qaado danaha guud iyo masaalixulmuslimiin caama lagu bixinaya muran ma laha lanna xooluhu laba shay bay udhexeeyaan imaa in la dayaco oo meeshaa weligoodba le lama taaban karo sida baxiiradii iyo saa'ibadii iyo kunuustii muxuu ahay meelaha ku jiri jirto kale xabaaltiriyada meel la dhigo oo uun la waardiyeeyo weligeed say halkaa ku baaba'dee qayb balosho iyo qayb daxalaysata iyo qayb bahal cuno iyo qayb iska doogooda qayb baaba'da ay noqoto oo meesha ay saa ku taalla haddaan weligeed ba la taabiin iyo imaa in hadhow intuu ninka la yimaado oo daalim oo kan kasii daran bu u qaataba oo markaa asagu u isticmaala dulmigiisa iyo fujuurkiisa iyo shirkigiisa u isticmaalay gaalnimadiisa iyo in intii la qaada maadaama ninkii khaaska ah a la garan waayey lagu bixiyo danaha guud ee muslimiinta labada unba meesha taal in markaa in la dayaco oo la dhumiyo iyo in muslimiinta danahoodii lagu qabto ninkiina loo duceeyo sadaqatan canhu ay noqoto ninkii xoolihiisii ee markorba laga soo qaatay labadaa waj ba meesha yaalla walaa shaka marka qowlkan dambe ayaa xoog badan wahada qowlu jumhuuri اlculamaai ka malik waabi xaniifata waaxmed wahuwa manquulu can hayri waaxidi min asaxaaba jamaca min asaxaabana sidaa qaba oo laga soo wariy ibn cabaas ibni cumar baa laga wariyaa iyo cumar bn khaaabba wa calaa dalika dalat dilaalatu sharciya dilaalada sharciga ee shariica ah ee ummadda ka reebtay muxuu aha can idaacat ilmaal oo sharcigu in badan hawsha ummadda oga digay ayb oo dhaxalka markii la waayay cid mudata ninkii qaryadaada iyo tuuladaada ka yimid baa la siinhayaa kabiirulqowm baa la siinhayaa ayib hantida noocaas ahayd yaaba marka yay la mid tahay tan wey haddii ninka ahalka loo waayo xoolihiisii muta muslimiinta mudan haya sida ruuxu markuu dhinto oo wax dhaxal la waayo xoolihiisa loo geynayo baytumaalka iyo bangiga islaamka looguna sarfay masaalixulmuslimiin waxaa la mid a asagii oo nool haddii la garan waayo cidduu ahaa ayb intii marka tuug kale iska qaadan lahaa ama ay baabi'i lahaayeen masaalix lmuslimiin baa lagu bixinayaa kamaali man laa waaria lahu oo kale kama huwa mabsuuطun fii mawdicin aakhara meelo badan buu sheekhu hawshan kaga hadla ku faahfaashay majmuuc fataawa taqrib maala majalad labaatan iyo sideedaad shan boqol sagaashan iyo labo kaga hadla masaladan aadna ugu faahfaahiya kuna radiyaa wadaadaha yidhi maalkaas halkaasu oolahayaa la taaban mahayo marka waa qowl shaadoon waxba ahayn buuhi sheekhu waana kala tuuray ayb imaa inuu nin daalima ka faa'iidaysto wa imaa inay xooluhu baaba'aan labadaa shar ay u dhexeeyaan wey iyo in masaalixulmuslimiin caama lagu bixiyo marxaba sheekh waa loo magdhabayaay wadaadaha qaarkaad leeyihiin sida muxuu ahay baadidoo kale fa in jaa'a saaxiba yowman maa waad u dhiibaysaa bay uga qiyaas qaateen taana waxay aydba wadaadaha kale ku jawaabeen ninka aada xoolihiisa isticmaashay adaa shaqsiyan u isticmaalay laakiin ninkan xoolihiisa marka la garan waayey baa maslaxa caama lagu bixiyay anigana ima gelin dan muslimiin ay ku baxday xoole ilaahay kaa qaada weeye cafallahu cama salaf hore soca laleeyahay wa hada huwa raajix madhabkan dambaana xoog badan wain kaana hayruhu qad akhadaha facalayhi huwa an yafcala biha kadalika hadduusan asagu daalim ahayn boqorkan hada xoolahan haya wain kaana hayruhu qad akhadaha xoolaha mid asagu keyrkiibaa soo qaaday xoolahaani fa calayhi suldaanka hadda joogo xooluhu soo gaadhay waxaa saaran huwa asaga an yafcala biha inuu ku sameeyo kadalika kamaa dakarnahu sidii ana sheeganunbu ku samaynayaa oo meelihii lagu talagalay buu ku bixin waana sadaqaynhayaa masaalix lmuslimiin buundooyinka lagu dhiso oo muqaatiliinta loo dhiibi oo guryaha aytaamta wax lagaga qabaan oo masaajidda wax lagaga dhisi oo masaalixulmuslimiin caamaa la gelinhaya ayb wa sidoo kale waxaa lamida ah low imtanaca sulaanu sultaanku haduu iska mancumo min radiha inuu celiyo kaana alicaanatu calaa infaaqiha fii masaalixi ahliha awlaa min tarkiha biyadihi waman yudiicuha calaa asxaabiha wa cala almuslimiin wakadalika low imtanaca sultaanu min radiha suldaankii xoolihii inuu radiyo waa diiday halkiiba ku hayaa inuu celiyaba ciddaleed ku celiyo waaba diiday kaana alicaanatu isu kaalmayntu waxay noqon weeye calaa infaaqiha bixinteeda laiskugu kaalmeeyo fii masaalixi ahliha dadkii lahaa masaalixda in lagu bixiyo laiskugu kaalmeeyo ayaa awlaa ka mudan min tarkiha in lagaga tago xoolihii biyadihi biyadi sultaan asagu muusan soo qaadin ama muusan soo dhicin xaggana xoolihii wuu hayaa inuu dadkii laha u celina waa diiday in loogu kaalmeeyo xoolahan in lagu qabto masaalixdii dadkii laga soo dhacay ay waxbaan loo celinin laakiin in guryo loogu dhiso muxuu ahaa xaafay degan waddo loogu sameeyo meeyaroo malcabadoo qur-aan ku bartaan loogu sameeyo dayib baabuuray ku adeegtaan loogu gado masaalix yar lagu qabto ayagi baa ka khayr badan in asaga loo daayo ayb shekh islam ibnu taymiya fiqigiisu fiqi culus wey awlaa min tarkiha biyadihi waman yudiicuha calaa asxaabiha wa cala almuslimiin iyo in looga tago hantida ruux markaasi dayachaya oo dadka ilaana ka dayachaya muslimiintana ka dayaci dadkii lahaa waa la waayey ama waa loo diiday maxaa soo haray khiyaarka kale inoo furan inaan maslaxatulmuslimiin caama ku bixinno in marka aad E, ku taageerto ninkii suldaanka ama khayrkiiba xoolahaani in masaalix lmuslimiin loo sarfiyay waa shay bannaan oo waa min baab atacaawun cala albiri wataqwa in calaa asxaabiha alkhaasiina biha lagu celiyo ka qayb qaatana khayr weeye labadu way dhammaan weeye in ninkii daalimka ama mxuu ahaay waaliga ahaa gacantiisa loo daayo ama nin dayacayo hadhow keligii isticmaali doono muslimiinna aan ku celinaynin kuu seejiyey waxaa weeyaan waa min baabi taqliil ashar wey idan sharka in meesha laga saaro oo la baabi'iyo weeye ibtaalu lmafaasid kulliha wa daru lmafaasid tamaaman haddaanu awoodi weyne inaan mafsadadii meesha ka qaadno taqliilkeedii baa inoo soo hadhahaya ayib shareecada min maqaasida waxaa ka mid a ah daru lmafaasid haddii la awoodi waayo taqliilu lmafaasid waa darajo labaad mafsadadii in la yareeyo inta la yarayn karo maslaxadii waxaan leenahay in la keeno jalb lmasaalix haddii maslaxadoo dhan ba la wada gaari waayo bacduha in la keeno fataqu llaha ma statactum sheekhu wuxu uhi marka fa ina madaara ashariicati shariicada islaamka wareegeedu iyo xudunteedu waxaa weeye ay ku wareegayso calaa qowlihi tacaala fataqu llaha ma statactum almufasiri fasirhaya liqowlihi tacaala itaqu llaha xaqa tuqaati fataqu llaha ma statactum min xayu lmacnaa waxay ka fasiraysaa wey qowluhu tacaala itaqu llaha xaqa tuqaati wacalaa qowli nabi sal slam bisharecada ku dul wareegaysaa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum haddaan wax idin faro oo shay idin faro la imaada waxaad awoodaan kala imaada fataqu llaha minhu ma statactum akhrajaahu fi saxiixayn xadiidkan saxiinka kusoo saareen wa calaa ana alwaajiba wa madaaru shariica waxay ku dul wareegaysaa calaa ana alwaajiba waajibku inuu yahay ruuxa muslimka a saaran waali iyo iyo mxuu ahaa racyadba xaakim iyo maxkuumba nin yar iyo nin weynba waajibka saran waxaa weeye taxsiilu lmasaalixi masaalixda in la dhaliyo oo la keeno ayb masaalixduna waxaad u maslaxa u taqaanaa ma ahee waa wuxuu sharcigii diinkeennu maslaxa u yaqaano idan shaygu sharcigeenu iyo diinteennu maslaxa u taqaano unbaa maslaxo ah wax adigu aada ra'yigaada iyo maskaxdaada ka hesho oo maslaxo ah taasi maslaxo ma ah iyo wa takmiiluha in la dhammaystiro yacni taxsiilu masaalixi haddii la muxuu ahay ay sii jirtayna waxaa ka dhima in la buuxiyo maslaxadii waxbaa ka bilowna waxbaynu ka haynin dhammaystir iyo amaamudid maslaxo aan jirin oo meesha ka maqnayd loona baahnaa sharciguna ummadda faray waanu amaamudaynaa waanu bilaabi waxbaanu yegleeyaynaa waxbaan yabyabaynaa ayib hadday sii jirtayna waan waxaanu isku dayna dhammaystirro ayib oon buuxino iyo wa tabtiilu lmafaasidi mafaasidda in la baabi'iyo meesha laga saaro cagta la mariyo iyo wa taqliiluhaa in la yareeyo haddaan la dhammayn karin gaalnimadu waa mafsado kufrigu waa acdam mafsada fi dunya waajibka nasaara waxaa weeye adduunka o dhanba inaan gaal ka dhammayno laakiin ma awoodi karo inaan adduunkao dhan gaal ka idhantirno ma awoodna laakiin waxaynu gacanteenu gaadhaanu gulaafanayna taqliilku marka waxaa weeyaan waa maxaa weeye maslaxa ayib kufrigu waa mafsadu waajibka nasaare waa maxay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kullu lilah haddaan la waayayna shirki iyo kufri sanka taagahayo kibir badan kuwaynu ka egn ka baan boquujinaynaa kuwaasaan jilcinaynaa ilaa muxuu ahaayey intaynu karaynu markaas gullaafanaynaa waxaynu karray nimba taagtiiba u soconhaya hayaa fa idaa tacaaradat hadday iska hor timaado isku dhacaan masaalixdii baa iska hor yimid kaana taxsiilu acdami almaslaxatayni bitafwiiti adnaahuma acdamu maslaxa wa askaa maslaxa fi diin alislaami altawxiid weeyaan acdamu mafsada cala alislaamna waa ashirku wa lawaaxiqu acdamu maslaxatina waxaa weeye waa altawxiid iyo wa tawaabicu marka tawxiidka lagu bilaabi tawxiidka baynu ku bilaabi oonu ummadda ugu yeedhi oonu waqti ku bixin waxaynu la dagaalamay shirkiga iyo kufriga iyo wixii la halmaala dayib hadday noqoto ummadda oo dhan in la baabiyo la xaaqo iyo waxaa isqabtay muslimiinta in la badbaadiyo oo dhiiggooda la ilaaliyo oo la ixtiraamo oo loo khidmeeyo loo adeego maslaxa diiniya wey shirkiga in lagala dagaalamo laga ilaaliyo oo adduunka laga idhantirana waa waa maslaxa diiniya idan in lala dagaalamo mafsadadan dar-u mafsadati shirk waa maslaxa waajib ah in lala dagaalamo in la badbaadiyo muslimiintana waa maslaxa waajib ah inta la badbaadin karo haddayse aan shirkigii iyo fisqigii iyo kufrigii aan lala dagaalami karin inaan ummadda ku xaaqna mooye oon safka hore geynaba waa geynaynaa sidaa darteed ba hadday walow halakat alxaadiratu waalbaadiya inay taaquud iska difaacaan lakaana wuxuu ihi sheekh maxamed sulayman samxaan wuxuu ihi waa shay waa shay yar buuri ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisii difaacaad difaacaysa ummadda inay u xaaqanto wax loo baahan yahay wey badbaadeenaa ku jirta badbaadeenna waxaa weeye difaacan can xuquuq illaahi subxaanahu wa tacaala alkhaasa katashriici iyo ilaahayo la caabudo baryadii istiqaatadii tawakulkii khashyadii diinkiiso wax lagu xukumo taxkiimkii yacni ilaahay xuquuqdiisoo la difaacay ummadda inuu u baabaado waxa loo baahan yahay intaan kaxayna dabka wada gelin mayno laakiin waxaan rabnaa difaacaan leenahay kolba sidaad u difaaci kartaan ayad maalkii iyo naftana naftaa ka qiimo badan haddii ruux muslim la qafaasho ama la qabto ama gacan gaala uu galay inaynu soo dayno waa waajib walow istaqraqa dalika jamiica amwaali muslimiina maalik baa yidhi waxaanti aynu leenaho dhanba hadday ku baaba'do ruuxa muslimka in la soo daayo waajib wey maxaa yeelay alxifaad calaa masla cala alamwaal waxaa ka horeeya alxifaad calaa anfusi اlmuslimiin almuxaafada cala alanfus wlmuslim waxaa ka horeeya waxaa ka horeeya muxuu ahaye alxifaad cala اddiin diintoo la ilaaliyo la difaaco alimaam shaabudiin alqarafi fi kitaabi adakhiira fii kitaabi ridda markuu maray wuxuu leeyahay adduunka waxa joogoo dhanba ee muslim ah ama hantii awood aan leenahay inaan ku difaacnay hal mabsadoo gaalnimo inaan baabinaa ka qiim badan buu leeyahay isku baabma laakiin baryahan dambe miisaanna waxaa yimid iyo qawaacid qawaacid ulinhizaam la yidhaahdo wa qawaacid fuqahaa limbitaax alkhudlaaniyiin alinhizaamiyiin alistislaamiyiin wa kadalika alqanuuniyuun way fara badan yihiin ummaddii maxaad u haysaan dab baad ku shubaysaan ceel maydan dhisin wadooyin maydan samayn kan weeyo koronto ifaysa lama hayo ilih biyaha warshad hataa yaroo biyaha filtarays maydan keenin matoor yaroo biyaha badda kala gooya een een fara badan baa taala war ummaddii tawxiidkii u sugnaanin kitaabka ilaahay baaaan weli aan dhaqan gelinin gormad adduunya iyo nolol ka hadlaysa masaalixda adduunka waxay tabac u tahay masaalix اdiin addiin huwa ra's ra'su maalina waa diinuna wey waxa kaloo dhanba waa lawaaxiq iyo tawaabic wey hadday masaalixu diin qotonsato istaagto camuudkeeda u istaago inta kalena waa raacaysaa hawshaasi aad iyo aad ha loo ilaaliyo sheekha tii buu ka hadlayaa fa idaa tacaaradat sida raajixa ah hadday masaalixu diin yimaadaan duruuraadkii shanteed garanaysaan dadka qaarkiina ay lix ka dhigaan wadaadaha qaarkoodna todoba gaadhsiiyeen waxaa u horeeya maslaxat اdiin alxifaad calى اdiin baa u horeeya waxaa ku xiga alxifaad calى اlanfus waxaa xiga alxifaad calى اlcaql waxaa xiga alxifaad calى اlamwaal waxaa xiga alxifaad calى اnnasli wاlacraab waxaa xiga alxifaad cala makaarim اlakhlaaq ayb aduu shan lixdaasaa laga dhiga wadaadana qaab kale udhigaan saddex bay kusoo ururiyaan siay doon ha noqote waxaa weeye diinkaa wax kastaba ka horeeya iyadoo sidaa tahay qaacidadaa weynee musallamada ah ee ah hadday masaalixu iska hor yimaadaan in midda diineed la hormarinayo haddana likulli qaacida isna aad bay yeelataa mararka qaarkood waxaad arkaysaa iyadoo nafti la hormarinayo sida ruuxa muslimka marka lagu igraha gaalnimo elayaa shan xabadood oo qiiqahaya isku barbar kaa kaadusahaya haddii kale imaqashii nabiga caydiisa ama ilaahay ood kaa rabaa haddii kale shantaa gududan baa kaa dusaysa dhagtuu ka jara kugu qabta tabar ma haysid cago kuma baxsan kartid tol ma haysid qori kaloo kuu buuxa ma haysid waa lagu hayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala tanaazla can xaqihi fi hadi اlmasأla waxaa lixifaada calaa nafsi اlmumini he waxaa bannaan in ruuxu uu ku dhawaaqo kufrigii min xayثu اlisaan ayb laakiin qalbigiisu waa shardi inuu mxuu ahay marka iyada wuu iimaan ku sugan yahay ilaa man ukriha waqalbuhu mumainu biliimaan waxyaabaha laga soo reebay ku jirtaa ikraha bes un baa lagaga soo reebi wax kaloo gaalnimo ugu dhici karto ma jiraan lanna waa daruriya waa daruura caama xifdigeedun uu waajib yahay muqadama calaa kuli shay hada almawdic ama halkaa makaan ayaa lasoo reebay walaa yuqaasu calayhi aslan mawdic labaad hawshaa iska ilaali faida tacaarad faida tacaaradat kana taxsiilu acdami اlmaslaxatayni bitafwiiti adnaahumaa buu noqon buuri hadday laba maslaxo iska hor yimaadaan maxaanu qabanaynaa waajibkana waa maxay labada maslaxa midda weyn baynu ku dhaqaaqi midda yar baynu tagsiinaynaa mid yar baynu ka tegaynaa waxaa kaloo waajiba wa dafcu acdami اlmafsadatayn waa cinda tacaarud almafaasid haddii labada maslaxaba la jamcin karo waynu garanaynaa waajibka koowaad cinda tacaarud اlmasaalix waxaa weeyaan aljamcu bayna almaslaxatayn jamcigi baa suurogeli wa tanna waanu na iman tanna waanu la iman shirkigana waanu la dagaalamay siduu ilaahay amray saaad u doonaysa ma aha shirkiga waanu la dagaalamay iyo fisqiga iyo kufriga iyo diinka baxa baanu ka hortegay siduu ilaahay doonahayay waa waa la gartay muslimiintana waanu badbaadin siduu alla yah loo badbaadiyey waanu jamcinay waa la jamcin waayo midda weyn baa la hormarin way mafsadatayn baa meesha yimid labadu waanu ka fogaan waxaynu ku qasbanaanay inaan mid ku dhacno waxaynu ku qasbanaanay inaynu mid ku dhacno labadooda midda yar baynu ku dhacayna waxaanu ka cararaynaa midda weyn wa dafcu acdam اlmafsadatayni maca timaali ixtimaali adnaahuma huwa اlmashruuc mhm. labada mafsada midda u weyn in la iska celiyo la tuuro maca ixtimaali adnaahuma labadooda midda yaroo loo loo dulqaadanayo la xambaaranayo ama la qaadanayo lala qabo huwa almashruucu dafcigaasaa mashruuca ama ixtimaalku adna mafsadatayn la qaata ah <clears throat> qolihii hadda dastuurka ku dhaartay ee soomaaliya markay jabuuti iyo meelaha marahayeen iyo muxuuha doofaare iyo meelo badan soo mareen ee kufriyaad ku dhaarteen eh, anugu ma maqal laakiin bacdu culamaa'ina baa ka soo guuriyey inay yidhaahdeen hawshaani maslaxo sharciyo weyn baa noo geysay inaan gaalnimada dhex dabaalano oon dastuurka ku dhaaranno oon kitaab qur-aan gacanta saaro ayib kufrigan waxaan oogu dhacnay min baabi dafci he acdami lmafsadatayni bixtimaali adnaahuma waxaan ka baqnay waddankii soomaaliyeed ee muslimiintu joogeen in la baabi'iyo oo gaalo dhanta iskugu timaado dadka shacabkii la tahjiiriyo oo la xaaqo oo ummadka lagu bedelo lagu abuuro ethoobiyan iyo ugandhiis iyo burundi iyo balaayo la keeno soomaalidana la xaaqo islaamku meeshu ka dhammaado dayib nimankan boodahayo halkaa ummadda ku wada ba anagu dhex gallaysaanu u badbaadino kufriga anagu aana ku dhacna waa kufri khaas ah oonu ku badbaadinayno mid weyn oo ummadoo dhanba ka asadiya aana ka hortagay oo maxaa u daliishateen ilaa kufri anagu baan isku ogeyna miyaad qasbanaydeen ilan qur-aanku wuxuu idlaaqay nin waliba oo gaalooba kufri ku hadla ama ku dhawaaqa ama sameeya waa gaal xalaalu dami walmaal kaafirun billahi alcadiim khaarijun min diini rabbi alcaalamiin baynu isku ogay ila almukrah waalaslu waa maxay fii afcaali lmukalafiin alcilmu waalikhtiyaar waxaa asla ruux kastoo mukalafa wuxuu sameeyo kaana caaliman bihi mukhtaaran bih hada huwa alasl nin kastoo mukalafan waa layn ama sabi sagiira aan ahayn mukalaf baan ka hadalay takliifkana waa taqaanaa shuruuddiisii iyo dawaabidiisii ruuxa mukalafka alaslu fiihi waa maxay kownuhu caaliman bima facala wa qaal wa kownuhu mukhtaaran limaa facala wa qaal ikraaha ninka sheegtay waxaan leenahay haati abit ilikraaha bidaliil waxaad sheegatay jahli waxaan leenahay abit iljahla bidaliil liannaka dacayta he khilaaf alasl wa kullu muddacin likhilaafi اlasli facalayhi daliil muطaalama bidaliil wey haati waxay yidhahdaan ha musaasa waxaanu daliil ah kacab ibn اlashraf markii la dilhayay hee maxamed muslame iyo saxaabadii dhowrkeeda ka soo faraxalanhayay nabiga waxay ka codsadeen inuu u fasaxo inay asaga wax ka sheegaan ama wuxuun duritaana la yimaadaan wuxuu ninkan uu ku aamino isfududayn ah ay la yimaada nabiga waa u fasaxay wuxuu ugu fasaxay ninkan weyne gaalka dhibka ummadda ku hayay si looga faraxasho ayaa kufrigi yarkaa loo fasaxay fartakabuu adna almafsadatayni tafaadiyan maxaan lanaa min acdamihima labadii mafsadati yare bay fuuleen oo nabiga in wax laga sheegay ama diinta wax laga sheegay ama muslimiinta loo sarbeeba ah cay loo sarbeeba ah iyo islaamka ayagoo ka baaqsanaya oo ka cararaya inay ninkan weyna gaalka umadda baabi'iyey ay sii daayeen oo ummadda saa usii daaqo oo dadkii nagu diro umadda naga hor keeno halkaasay la mareen maxaad kaga jawaabaysaan haddi annaguna saan ummadda muslima u badbaadayno waxaa weeyaan kufri yar baan ku dhacnay oo naga khaas nagu ah oon mutacadi ahayn oo qaasir calaa anfusina wanatuubu bacdayn ayib ummaddana waanu badbaadinaynaa waa waa laf cad bay toobin ku hayaan jawaab uma baahno war samindhowlo bannaan cad baad fadhidaada weeye dayib dhuumasho maxaa la yidhi dhuumasho uu dhabarka haduu muuqdo waa lagu dhintaa baa la yidhi haddaad dhuumanayso waa inaan lagu arag ood meel xasa gasho oo lagu arki waayo laakiin haddaad tira xaggana waa dhuuman dhabarkan adaa taagto haddii qoolkaa kugu dhacay bahal weyn oo qosliyo ah baadhabarka lagaaga dhufan deedna xangullaha ku kala fakan qoslii waa taqaanaa meelata burka weyn ee meesha dambaska la iska dhigay dabqaadka meesha dabka iska agyaalle eh marka un la baabeyn baa la qaataa laba gacmood baa lagu qaadaa halkaa madaxa lagugu dhufan afkaad kala qaadi marka qosliyaa loo bixiyey bur weyn weyn qosliyaa la yidhahdaa ayb marka kaaban baa lagugu dhufaade waxaan oga jeedaa alimaam albukhaari iyo kayrkiiba xadiidkan kacamil ashraf dilkiisa way baabaysteen waxay u baabayseen baabulkadibi fi lxarb in been la sheegi kara marka la dagaalamayo lianna alxarba khudcatun aw khadcatun aw khudca waxaa tidhahdaba maxaa yeelay xilliga la halgamahaye gaala layska dhicinaya cadow ilaahay lala halgamayo waxaa bannaan sarbeebta ayaa bannaan habako lansaasaafin oo korka lagaga saysaabo oo lagu mugdiyeeyo liana almacaarida fiiha manduuxatun can ilkadib sarbeebku iyo hadalkoon la saabsaabeen on la cadaynin waxaa lagaga badbaadaa beenta qayaxan ee sariixa ah ayib saxaabadu waxay ku hadleen hadal sariix oo cay ah laa nebi maxamed walaa diinteenna walaa muslimiin ma lahayn